الخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور أجمعين وحنكجر مباحث إجماع أي نصر لماضي istisxaabka ayuu ku xijisiiyey istisxaab alcadam alasl wa bara'at alasliya iyo istisxaabu xaali اlijmaac fii maxali nisaac wuxuu yihi hal innaafiy lilxukmi yalzamuhu daliil masaladani ee, munaasabada ay la leedahay baabkii ka horreeyey oo istisxaabu xaali اlijmaac istisxaabu xaali اlijmaac fii maxali nisaac ee waxay leeyihiin bara alsliya masaladii kasii horeysay bara alsliya baraada asligii maxuji ahaa waa xuje xujooyinka la xujaystayay ka mid ah qofkuna daliil uma keeno baraa'ada inay dimadiisu ay beri tahay mar haddaan daliil ku soo aroori jirin wax ku waajibinaya salaad lixaad sidaan soo sheegnay dimadiisu waa beri maxay beri ku tahay baraada asliga baraada asliga de iyadaa lafteedaa daliilah ee daliil looma keeno markaa ciddaa odhanaysa deliil looma keenayo waana sida sawaabka ahe waxay leeyihiin annaafi lilxukmi laa yalsamuhu deliil waayo balaayada asligu deliishanaya kuwii odhanaya markaa deliil waa in loo helaana waxay leeyihiin markaa eh, deliil ma laasimayo marka calaaqay masalada la leedahay balaayada asliga guud ahaana masaladu waxa weeyaan uun eh, haddii munaadara ay timaado naafi iyo muhbit labadan loo kala kaxaya qof waa qof muhbitoo waxbuu sugaya qofka muhbitka ah in daliil laga rabo iyada khilaafo kama taagno qofka hadduu shay sugayo shaygan sugayso maxaa daliilo ah la odhanaya laakiin naafigu waa maxay waa ka anfinaya shayga ka anfinaya daliilmaa lagu leeyahay isaga taa weeyaan qaar waxay leeyihin haa waa lagu leeyahay waa inuu daliil keeno oo nafyiga laftiisuba waa xukun sida ibaatkuba uu xukun yahay idan labaduba waa daliil baa laga rabaa qaarna waxay leeyihin meyna naafiga daliil lagama rabo muxuu markaa aan daliil looga rabin dee uma keeni kara bay yidhahdeen oo asalku waa nefyi nefyigu waa asal ihbaatkuna waa khilaaful asal idan shay asalkii khilaafsan shayga asalkaa daliilkeen lama idhaahdo waxa weeyaan qaarna way kala saarayaan masalada waxa u kala saarayaan wax caqliyaad iyo sharciyaad laakiin calaa ayi xaal qowlka raajixi waxa weeyaan daliil waa laga rabaa haddii kale qof kasta wuxuu anfini wax sharciya dabadeed hadhow wuxuu odhanaya anuu naafi baan aho daliil rabo intaan weeye masaladu hal inaafi qofka naafigaa lilxukmi xukunka isagoo anfinaya diidaya yalsamuhu daliilu daliil malaasimba daliilku malaasimba inuu daliilu keeno nafyigiisa laa khilaafa khilaaf kuma jiro buu fi ana almuhbita lilxukmi qofka xukunka sugaaya yudaalabu bidaliil in daliil laga rabo kaman idacaa qofka sheegta calaa shaksin daynan shaksi qofka diin ku sheegta waa muhbit daliilkaagii kaan balaleya inaad qofkan diin ku leedahay falaa budda lilmuddaci waxaa qofka muddaciga shayga sheeganaya waxaa laabud-a min daliilin calaa dacwaahu inuu daliil u keeno sheegashadiisaas ama naafiyu lilxukmi xukunka qofka anfiya faqad ikhtulifa fiihi waa laysku khilaafay faqaala qooman qole waxay idhahdeen calayhi daliilu isagana daliilun baa saaran waana qowlka raajixa wa qaala qowmun qole waxay dhahdeen laa yajibu calayhi deliil deliil kuma waajibin bay dhahdeen sababtoo ah dee waxa weeyaan wuu anfinayaa anfiguna waa asalka asalkaas sidaa idan shay asalkii waafaqsan buu sheeganaya idan baraa'adiisu waa dimadiisu waa beri waa baraa'a asliyu ku jira markaa lagama rabo deliil wa qaala qowmun waa madhabkii saddexaad madhabkani markaa waxa weeyaan istibsaal buu ku samaynaya masalada wa qaala qowmun qolena waxay dhahdeen tafsiil buu ku samaynaya yalsamuhu daliilu fi sharciyaat shayga aada u jeedaan ma sharciyaad baabu odhanaya mise waa caqliyaad haddii caqliyaad ay tahay sharciyaad hadday tahay daliil baa laasima yalsamuhu daliilu daliil baa ku laasima fii sharciyaati wuxuu hadday sharci tahay uu soo daliishanayo haddii masaladu sharci tahay baan ujeeda sharciyaadka wuxuu la jeedaa masaladu markay tahay masalo sharciya oo sharci ku ku dhisaayo daliil baa laga rabaa waayo sharciyaadka daliil wuu keeni karaa duun alcaqliyaad caqliyaadka may bay yidhahdeen laakiin bacdu shuraax waxay leeyihiin madhabkan cid tidhi ma jirto bal waa cakis waa saddex madhab labada madhabee hore iska soo horjeeda mutacakiska deliil baa laga rabaa qofka naafiga ah iyo deliil lagama rabo waa laba madhaboo iska soo horjeeda madhabka saddexaadna waa tafsiilo waa madhabkan hadda uu sheegay musanifku cakiskiisa yalsamhu daliilu fi sharciyaat duuna alcaqliyaat markaa eh, waxa weeyaan yalsamhu daliilu fi lcaqliyaat bay yidhahdeen hadday qadiyaddu caqli tahay daliil baa laasima oo xukunkan hadduu caqli ku dhisay daliil baa laasima haddayse sharci ay tahay baraa'adii asliga ahayd buu ku jiraa oo daliil lagama rabo saasay yidhaahdeen buu eh, dhammaan eh, waxa weeyaan aqwaasha ee uu ka soo naqlinayay idinkani waxa weeyaan mumtaaculcuquulku wuxuu soo ikhtisaarinaya uun waa rawdihii rawduhuna waa waa waxa weeyaan kitaabkii mustaskihii khasaali kuwo kalena ha ku jiraan laakiin kaasaa asalo idan siday khasaali ku sheegay mustasbaha iyo kayrkiiba madhabkan meeshiiy ee waxay yidhahdeen caqliyaadkana waa deliil baa laasima sharciyaadkana laasimaaba waa saddexdaa qodob waxaa ku jira waqad istadela alawaluuna biqowlihi tacaala kuwa hore waxay soo deliishadeen yidhi markaa deliil baa laasima aayaddan qur-aanka biqowlihi tacaala wa qaaluu lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara tilka amaaniyuhum saasay yidhahdeen yahuuddu jannada gali maayo ilaa yahuudi iyo nasaari mooyaane ilaahay wuxuu hi waa ammaanidoodii waxaas waayo didiilooyinkoodii ay isku maaweelin jireen weligood ee wax ka jira ma jiro tilka amaaniyu qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin iminka nafyi weyn soo maha lan yadkhula waa nafyi gali maayo jannada ilaa ciddaa iyo ciddaa maaha idan waa xukunku waa nafyi hadda ay markaa ay ku doodayaan daliilkiina keeni baa jir waxaa la odhanayaa dee nafyigan laftiisa ihbaat baa dhinac kaga jira oo markay yidhahdaan jannada gali maayo ilaa yahuudiya nasaaro maahine idan maxaa meesha lagala soo baxayaa qayrkood qayrkoodna ma galayaan jannada gali maayaan ilaa yahuudi iyo nasaaro maahin idan qayrkood ma galayaan laakiin yahuudi iyo nasaaro way galayaan soo kuma jirto meesha idan galayaan waa ihbaat waa ihbaat idan ama xukunku nefyi ha noqda miyaanu noqonin daliil qofka waa laga rabaa idan iyagu halkiisa u daliishanaya waxa weeyaan nefyi baa iyaga meesha ku jira lan yadkhula aljannata oo mayna odhanin yadkhulu اljannata alyahuud wالnasaara lakin lan yadkhula اljannata lakiin kule oo markay ka anfiyeen jannadii ciidaan yahuud iyo nasaare ahayn maxay u sugeen yahuud iyo nasaare gelitaankeeda iyo ibaatka ku jira marka waxaa la yidhi haatuu burhaanakum keena burhaankiina in kuntum saadiqiin faqad e, aalabahum bideliil wuxuu ka dalbay markaa sharcigu deliilku qur-aayaddu deliilbay ka dalabtay wa fii mowqifi naafi iyagoo mowqifu naafi ku jira oo wax anfiyey waqad istadala ahlu اlqowl الثaaniي biana اdaliila calى الnafyi mutacadir ka iqaamati daliili calى bara'aةi الdima waa madhabka labaad qolada madhabka labaad oo yidhi waxa weeyaan daliil laasim kumaaha laa yajibu calayhi daliil istadala ahlu اlqowl الثaanي biana daliila calى الnafyi nafyi oo daliil loo keenaa shaygu mar hadduu nafyi yahay oy wax la anfinayo daliilu keenidiisu waa mutacadir u cudur daartoobay waxuu la mid yahay bay idhahdeen ka iqaamati daliili calaa bara'ati dima waa adigoo deliil u keena oo lagaa dalbo inaad deliil u keento dimadaadu inay beri tahay idin daliilu ma keenaysid markaa maxaad odhan un baraada asligaan soo deliishanaya sidii baraada asliga aynu kaga soo hadal idan masaladu calaaqada inay la leedahay baraa asliya oo halkan loo keenay waa sida marka albara alasliya daatadeedaa deliil ah ee iyada deliil maa loo raadiyaa may deliil looma raadinaya sidaas ciddii odhanaysa markaa baraa'ada asligaa daliil looma raadinayo naafigana daliil la weydiin maayo bay odhanaya lakin waxa la leeyahy baraa'ada asligaa waa xukun sharciya waa axkaamta sharcigay ku jirta haddana ti ay taasi jirto waxaa xoogan baa laleeyahay naafigana in laga dalbo xukun in daliil in daliil la weydiiyo walow naafiba ha noqda marka cala ayi xaal fahankooda iyagoo ah, masalada say u jeedaan waxa weeye baraa'ada asliga ah ayuu ku jiraa qofka naafigiihi baraa'ada asligaana daliil looma raadiyo idamaaba mutacadid daliil ma heli karo isagu asalkiibuu ku taaganya walianna man duuliba bidaynin waa deliil kale waxay dhahdeen qofka dayn laga dalbo laa yajibu calayhi daliilu haddii imka qof la dhaa dayn baan kugu leeyahay kee deliilka laga rabaa daalibka daalibka diinta laga rabaa oo laleeyahay keen laakiin kan madluubka ah ee madiinka ah ee deymaysan ee deynta lagu leeyahay isaga lagama rabo bay idhahdeen daliil waayo asalku waa baraaatu dimatii maynahay dimadiisuna berita iyo isaga asalkiisu waa sida idan wax daliilo la weydiinayaa ma jiro ka daliilka la weydiinayaa waa daalibka kaasaa laleeyahay ken daliilkaadi walianna man duuliba bideynin laa yajibu calayhi daliilu daliil markaa waxa weeyaan ku waajibi maayo laakiin isaga waxaanuu daliil ugu waajibaynin asalkii ha ku taagnaado laakiin ma aha uun naafi kasta inuu sidaa la xukun noqdo bal nafyiga qaarkoodna waa laga dalbaya inuu daliil keeno qaarkoodna laga dalbi maayo iminka tanoo kale la dalbi maayo walow uu kaga jawaabi doono hadhow odhan doono mayna waa laga dalbay daliil isaga laftiisa waa maxay daliilku waa yemiin waa ka dhaaranay oo qofka mudaciga isaga waa yemiin yemiin baa laga rabaa waxaa laga rabaa baan ujeeda bayino mudaciga bayina laga rabaa waayo waxa weeyaan jaanibkiisu asalkuu khilaafsan yahay huwa khilaafu اlasl qofkan dimadiisu waa inay beri tahay saasaa asala oonad waxba ku lahayn adiguna waxaad sheeganaysaa mudacigu wuxuu sheeganayaa wax khilaafu lasliya oo wuxuu leeyahy qofkan waxaan ku leeyahay deyn asalkuna waa inaanad ku lahayn marka labada kee xoogan waxaa xoogan waxa weeyaan madiinka ayaa xagga asalka u xoogan oo baraa'adiinu dima tahay laakiin kanaa asalka ka fog waa kan wax sheegtaha ah idan isaga waxaa laga dalbi bayino bayinaduna way ka xoogan tahay baa la dhahdaa yemiinta waa shay adag ka adag keen burhaankaaga laleeyahay markuu markhaatiyaasha waayo ayaa markaa kii kale laleeyahay aduu dhaaro marka isaga la odhan maayo adiguna markhaatiyaal ena waba laguu lahayn may lama odhan isagu asalkiibu ku taagan yahay isaga waa inuu dhaarton kolka oo la dhahdo markaa yemiin la yimaado idan waxaa la dhahdaa jaanibkii asalka ka fogaana waa lagu cusleeyey jaanibkii asalka u dhowaana waa laga fudaydiyey oo isaga laakiin yemiintii waxay leeyihiin waa noocun ka mida bayinada waa nooc bayinada ka mida ee lama odhanin markii kii markhaatiyaashii waayey iska teg waxba lagugama lehe waa tan la leeyahay dhaaro saas liajligeeda waxaa la odhanaya daliilkii waa laga rabaa waa kaa daliilku waa dhaartaa uu dhaaranaya qowlka u dambeeya daliilkooduna waa qolada istifsaalka ku sameeyey waqad istadalla ahlu lqowli الثaaliثi biana sharciyaata yumkinu alistidlaalu calayha waa qolyaha yidhi sharciyaadkana waa laga dalbaya yelsamahu daliilu fi sharciyaat duuna alcaqliyaat dib baan ugu noqon doonaa waxaan waanu u malaynayay inay masaladu cakis ay tahay saas ay tahay oo ay lahaayeen caqliyaadkana sharcibaa daliil baa laga rabayaa caqliyaadka daliil u keen baa la odhan haddii waxaanu ku doodayaa uu caqli ay tahay hadday sharci tahayna maxaa la odhanaya laga daliil lagama rabo lakiin halkan waxay noo qoran yalsamahu daliilu fi sharciyaat duuna alcaqiyaat jaraxaan dib ugu noqon doonaa shuraaxda calaayi xaal qowlkani waxaan u ekaa inuu cakisay oo unu sida ahayn oo bilcakis u ahaa iminka duuna alcaqliyaati yalsamuhu daliilu fi sharciyaat duuna alcaqliyaat markaa sawaabku wuxuu ahaa yalsamuhu daliilu fi harciyaat fi lcaqliyaat duuna duuna sharciyaat haddaanse sidaa hadda ugu dhigay aan ku marnay waxa weeyaan biana sharciyaata yumkinu alistidlaalu biha sharciyaadka daliil looma waaye buu yidhah ama aayad baad soo deliishan ama xadiis baad soo deliishan ama ijmaac baad soo deliishan ama qiyaas baad soo deliishan ama ijtihaad baad soo deliishan marka waa suurtowdaa bay idhahdeen in sharciyaadka deliil loo helo markaas wixii sharciyaada deliil ha u keeno naafigu binasin wanaxwihi nas iyo wixii la mida ah, wanaxwi waa ijtihaadaadkii o dhan bkhilaafi اcaqliyaat caqliyaadka may caqliyaadka waxba lagama rabo dili wاlأwl huwa اlmukhtaar markuu aqwaashii o sheegay wuxuu yihi musanifku qowlka hore ayaa mukhtaar ah oo odhanaya deliil baa laga rabaa intaba liannahu yalzamu waa kan muxuu ku xoojinayaa qowlka ugu horeeya liannahu yalzamu cala alqowli bicadami اdeliil waxaa ka dhalanaya oo ka laasimaya alqowlu hadalka odhanaya cala alqowli bicadami deliili deliil inaan laga rabin inaan deliil lagu lahayn waxaa ka dhalanaya an laa yajiba daliilun inaan deliil ku waajibin calaa naafi lkhaaliqi calaa naafi lkhaaliq allah khaaliqa ka diida ee markaa waxa weya wujuudkiisa diidane anfinaya in la idhahdo waxa weya waa naafi idin daliil loguma le taasaa ka dhalanaysa idan waa in keen la idhahdo daliilkaadi walow naafi baad noqoti wanubuwaat nebinimada oo kale nubuwaadka kuwa diida wa taxriimu zina zinadu inay xaaraam tahay kuwa diida waalkhamri waalmeytati wanikaaxi almaxaarib waxaasoo dhan kuwa diidan in la xaaraantinimeeye shayadaasi de anuu naafi baan ahay buu odhanaya daliilna laygama rabin naafiga ee adaa muhbitae daliilkiisa keen marka waa in la hahdo mayaadna waa lagaa rabaa midda kale nafyigiisani ihbaatna wuu ku jira lagama waayo marka qowlka raajixi waxa weeyaan in intaba daliil laga rabo naafigana daliil baa laga rabaa waxa weeyaan ka kalena daliil baa laga rabaa hadday doonaan daliilku haba xooganaado sidii imika masaladii qofka deyn lagu sheeganayo o kale wa qowluhum ina man duuliba bideynin laa yajibu calayhi daliil hadalkana yidhaahdeen qofka deyn laga dalbo isaga waajib kuma aha daliilkuna marduud waa hadal la radinayo liannahu yudlabu minhu اlyamiin waa dhaarta laga dalbayo ee laleeyahay dhaaro wa daliil dhaartu waa nooc daliilka ka mido ah. laakiin daliilkiinba waxa loo xoojiyey kii asalka ka fogaa oo isaga waxaa layidhi markhaati keen halkan wuxuu ka galayaa markuu masalada ka baxay alusuul almukhtalafu fiiha usuusha laysku khilaafsan yahay waan tirinaynaa mid kastaba cinwaan gaar uu samayn doonaa wahiya sharcu man qablana binisbati lanaa innaga marka laynoo eego sharcigii inagu horreeyey iyaga maaha iyaga de sharciba u ahaa binisbati lana inaga inaga sharci buu inoo noqonaya mise sharci noomaaha sharcigii ummadihii nagu horreeyey wa qowlu saxaabi qowlu saxaabiga fii xaqi kayri saxaabati saxaabada kayrkood ama qowlu saxaabigu saxaabada xujo kuma hayaga waa laba qof oo nadiir ah oo isku dhigma oo tanziilka iyo waxyiga soo degitaankiisa uwada u wada joogay waxa weyaan madrasad ka soo wada baxay isku mustawa ah oo rasuulka alayh salatu slam macallin mu wadaha idan iyaga midna qowlkiisu ka kale laazim kumaaha haddaanu lahayn qaala rasuulullahi ama aayad qur-aan aanuu keenin midna midka kale qowlkiisu xujo ku noqon maayo iyaga laakiin innaga weeye qowlu saxaabiyu wixii saxaabiga aan ahay markaa wuxuu yidhi fii ayri xaqi aaaba fii xaqi kayri saxaaba ama saxaabada may midna midka kale qowlkiisu xujo ka kale kuma noqonayo ilaa iyo waxaa weeyaan qowl rasuulka wuuga soo naqliyo mooye idan qaala rasuulullahi markuu idhaahdo khalaas xujadii markaa kii kale way ku qumaysaa wlistixsaan istixsaanka shayga oo la wanaajisto istixsaankuna waa waa waa un adilada laisku khilaafsan yihi waana arki doonaa tacriifkiisa walistislaax oo masaalix almursalada tii la odhan jiray istilaax masaalix almursala waynay noo iman doonto waistisxaabi alxukmi asaabiqi xukunkii hore oo la soo jiito oo lala saaxiibo istisxaabu alxukmi asaabiq xukunkii saabiqa ahoo lala saaxiibo weeye oo markaa la istisxaabso acni waxaan u jeedaa hubuuta alxukmi fi samani athaani xukunku inuu sugan yahay zamankan labaad waa lihubuutihi fi samani alawal sugnaanshaha uu sugnaa kolkii horeba kani tii horeen soo dhaafnay ma waa mid gaaroo noo iman doonta oo waxa weeyaan waad dahaaro qabtay yaqiin baad u dahaaro qaadatay oo inaad dahaaro qaadatay waad yaqiinsantah dabadeed mar dambe ayaa salaaddii la aadaamay waxaad istiri markaa maad weyse qabtay mise maad weyse qabin yaqiintu way hor yaqiin baa markaa jirtay shaki baa ka dambeeyey laakiin yaqiintaa horreysay yaqiintaa inaad weyse qabtay idan xukunkii hore ee weyse qabka ahaa wuu kula istisxaabayaa uun iminkana zamankan iminka ana oo waxaa laleeyahay xukunku wuu sugnaanayaa hubuut اlxukmi fi samani الthaani zamanka labaad waa kee waa kan iminkaa shakigu aad ku jirto inuu sugnaanayo lihubuutihi fi samani اlawal maadaamuu samankii horeba sugnaa idan dahaaraad qabta shakigan dambena waa mulga cakiskeeduna waa maxay inaad xamaam ka soo baxday waad hubtaa laakiin niyadaada waxaa ku jirtay weysayso markii dambe salaaddii la aadamay baa tihi maad weysaysatay mise maad weysaysay yaqiintaa la qaadanaya hore idan xukunkii hore wuu kula socdaa iminkana oo ah inaanad weyse qabin taasina waynoo imanaysaa waalqiyaasu iyo qiyaaska buuli oo waa usuusha laisku khilaafsan yahay wasanatakallamu calayha in shaa allahu e, huna halkan kaga wada hadli doonaa maa cadaa alqiyaas qiyaaska baxdigiisa isaga waan dembaysiinaynaa buuhi kuwan waan ka dembaysiinaynaa sababtoo ah fasanajcaluhu min mabaaxith اlalfaad isaga e, mabaadi luqawiya wixii ka dambeeyaan keenaynaa buui oo isagu markaa wuxuu macnaha la qayb yahay e, waxa weeyaan qism luuqa ayuu galaya oo wuxuu kaga hadli doonaa markuu almabaadi luqawiya markuu idhaahdo dee anwaacu mafaahiimtii oo dhan iyo iyagoo waayo halka laga faa'idaysanaya maxalka laga faa'idaysanaya nudqiga abaa laleeyahy isaga marka isagu xaggaasuu munaasib u yahay oo baabkaasuu inoogu iman doona lakiin inta kale wuu soo horreysiin doona liannahu fii kayfiyati istihmaari alaxkaam liannahu qiyaasku wuxuu isagu ka hadlayaa fii kayfiyati istihmaari alaxkaami axkaamta sida loo istihmaariyo ee wax looga soo dhaliyo min alalfaadi alfaada oo waa alfaada laga deliishanaya isaga oo dalaaladiisu waa lafdi ayaa laleeyahay inkastoo khilaafu ku jiro qiyaaska luuqada ma lagu miyay ku jirtaa mise kuma jirto waan arki doonaa oo waxa weeyaan halkeedaan ku arki doonaa laakiin mabaaxi calaa ayi xaal waa min mabaaxi alalfaad marka dib uu dhigay sharcu man qablanaa buu ku bilaabay kuwii naga horreeyey sharcigoodii idan markuu intuuna masalada xukunkeeda gelin horta wuxuu ku samayn doonaa eh, in uu ku sameeyo maxalu nisaac inuu taxriir ku sameeyo oo wixii aan isku khilaafsanin uu ka saaro uu dhaa taa layskuma khilaafsana taana layskuma khilaafsana ee khilaafku taasuu ka dhacaya idan suuradda nisaacuu ka taagan yahay waa in soo baxdo taasuu ku bilaabay wuxu uhi jamiicu sharaa'ici saabiqati sharaa'icdii naga horreeyey oo dhani allatii eh, sharaa'icdaasoo laa naclamuha aynaan ogeyn aynaan ku ogeyn ilaa min kutubi الsaabiqiina kutubtii inaga horreysay un maahine kitaabkeenna aynaan ku hayn xadiis iyo qur-aan midnaba kuma hayno iyo waman naqala akhbaarahum alkufaaru iyo waman naqala akhbaarahum cidda akhbaartooda ay soo naqlisay alkufaaru kufaarta oo gaaladuna inoo soo naqliyeen oo aan kitaabkeenna ku oolin laa nisaaca cinda ahli اlcilmi taamuran kama taagna cinda ahlilcilmi fii annahaa laysat bisharcin lana inaanay sharciyadu inoohayn tayadamuran kama taagna masalan waa shay layna yidhi towraad buu ku yaalay oo sharcigii inagu horeeyey ayuu ku sugnaa laakiin sharcigeenu kama had kitaabna ma soo hadal qaadin sunnana laguma hayo idan sharcu man qablanaa weeyaan laakiin inuu sharcu man qablanaa uu yahay ma ku sugan yahay sharcigeenna may kuma sugno sharcigenu inooma sheegin idan maaha ta laga hadlaya taa marka laleeyahy sharcu man qablana maaha taasi taas kuma jirto fii annahaa laysat bisharcin lana waayo waxa weeyaan kutubtii saabiqa ahayd ayay ku sugantahay sharaa'icdii inaga horreysay kitaabkeennana kuma ogin ama akhbaarteeda waxay noo soo naqliyey dadyo kufaara oo kufaarta waxay idhahdeen towraad waxaa ku qornaa sidaa iyo sidaa injiilna waxaa ku qornayd sidaa iyo sidaa insha maynaba ku daynayn innaga sharcigeena maan ku haynaa inay sida ahay marka taa lagama hadlayo taa iyadu nisaac kama taagin inaan lagu camalfelin wakadalika maa calimnaa bisharcina waxaa kaloo iyadna kuula mida maa calimnaa bisharcina wixii sharcigeenna aan ku ogaanay annahaa kaanat sharcan lahum inay sharci iyaga u ahayd khaasatan gooni inay ku ahayd duuna duunana oo inaan inagu ku jirin taasina ma sharci bay inoo noqonaysaa may sharcigeennii baa wuxuu ku cad yahay in shaygaasi lagu xukun yeelay bani israa'iil laakiin innaga aanu iyaga uu khaas ku ahaa khaasun bihi taana shaki kuma jirad iyaguu khaas ku yahay nisaac kama taagna taana duunanaa oo inu innaga sharciguna inoohay kaana khaasan bihi ka qowlihii wacala aladiina haaduu xaramnaa kula dii dufrin kuwii ee yuhuud ahaa waxaan ka xarimnay shay kasta oodii dufr oo cidile alaaya wacala ladiina haaduu xaramna id may taas maynagamise iyagay khaas ku tahay iyagay khaas ku tahay sharcigeennana waxaa waadix ku ah inay xukunkaasi iyagunu gooni ku ahaa taasina nisaaca kuma jirta iyaduna weli wuxuu markaa ka hufeeyaa wixii nisaaca aan ku jirin kamaa ana sharaa'ica saabiqa sida markaa sidoo kale sharaa'icdii saabiqa ahayd ee tegtey allatii taasoo calimnaa aynu ku ogaanay bisharcinaa sharcigeenna aynu ku ogaanay annahaa kaanat sharcan lisaabiqiina inay sharci u ahayd saabiqiintii walam yarid naskun laha naskina aanuu ku imanin fii sharcinaa sharcigeenna sharcigeenna kuma imanin wax naskhinaya wa umirnaa layna amrayna fii shareecatina shareecadeedana bimilihaa mid lamida un middaa mid lamidun innagana laynagu waajib yeelay fainahu laa nisaacata nin muran kuma jiro cinda ahlilcilmi annahaa sharcun lanaa inay sharci inoo tahay idan imise suuradood buu ka saaray markaa waxa weeyaan maxalu nisaac suuradda hore sharcigii inaga horreeyey bay ku sugan tahay laakiin sharcigeennu ma sheegin inay ku sugan tahay taa iyada markaa waxa weeyaan kuma dhaqmayn harcina nooma nizaacna kama taagan waayo kutub saabiqa wixii aan kitaabkeenu inoo sheegin inay shareecadihii inaga horreeyey ku jirtay kuma jiro suuradda labaadna waxa weeyaan sharcigeenna ayaa inoo sheegay inay iyagun gaar ku ahayd taasna nizaac kuma jiro ta saddexaadna waxa weeyaan shareecadii inaga horreysay way ku sugnay sharcigeennuna ma nasikhin laakiin innagana waxaa layna amray kaa mid la mida un xukunkaa xukun la mida un sharcigiina laynagu amray idan waa lagu camal falayaa oo sharci buu inoo yahay markaa siduu sharci inoogu noqday ma aha ahaanshuhu koodi iyagu iyagu sharci ku ahaa maaha innagana waxaa layna amray mid la kaa un mid la tusaaluba ka keenay maxaa ka mid a wakatabnaa calayhim fiiha ana nafsa binafsi nafta in naf un loo dilayo yaan ku waajibinay maca qowlihi tacaala kutiba calaykum اlqisaasu fi اlqatlaa ita hore maxay noo caddaysaa aayadda hore ana nafsa binafsi in lagu waajib yeelay iyaga middaa mid lamidunbaa inagana laynagu waajib yeelay kutiba calaykum اlqisaasu fi اlqatla xukunkaana muran kama taagna inuu sharci inoo yahay waayo sharcigeennibaa kii mid lamida inagu waajibiyey suuradda laysku iskhilaafsan yahay nisaacu ka taagan yahy waa tan markuu kuwaasoo dhan ka saaray wاkhtalafa ahlulcilmi ahlulcilmigu waxay isku khilaafeen fii ma habata fii ma xukun habata uu sugnaaday annahu sharcun lahum inuu iyaga sharci u yahay binaqlin صaxiixin naqli صaxiixa ku sugnaaday naqbaluhu oo aanu aqbalayno inuu horta sharci iyaga u yahay waa inaan naqli صaxiixa ku haynaa oo ama kitaab ama sunno waa inaan ku haynaa ama hadday tahay naqli aan صaxiix ahayn mm, reer bani israa'iil buu xukunkaasi waajib ku ahaa oo xukun lagu waajibiye buu ahaa oy qisas iska noqoto de waa israa'iiliyadanbay markaa noqonaysaa beenina mayna rumayna mayno laakiin waa inaan naqli saxiixa ku haynaa inuu xukunkani reer bani israa'iil ku xukun ahaa oo ama kitaabka ama sunnada waa in looga hayo haddaan naqli saxiixa looga hayn meeshka way ka baxaysa oo aan aqbalayno walam yarid fii sharcinaa maa yansakhuhu waa imse imse shardiba halkan ku xidhan shardigii labaad wey shardiga koowaad waa maxay horta waa inuu sharci iyaga u ahaa taasi waa mid sharciga ha u ahaadee waa in naqli saxiixana lasoo naqliyo oo kitaab iyo sunno waa inaan ku haynaa shardiga saddexaadna waa maxay waa inaanu sharcigeena ku yimanin wax nasakhaya intaa haddii la helo sharcigeeni markaa wuu ka aamusan sharci buu idin yahay nagalinama odhan iyaguu khaas ku ahaa lama odhan iyaga inuu sharci ku ahaa way suganta naqlu saxiixana waan ku haynaa inagu maxaan ka yeelaynaa markaa kaa lamana nasakhinoo sharcigeenna wax nasakhaya kama daba imanin idan waa kaa wiika laysku haystaa ee laleeyahay maan raacaynaa oo intaan ijtihaadaad iyo waxyaalo kala geli lahayn dee waa sharci samaawi oo ilaahay soo dejiyey lamana nasikhin kitaabkeennina wuu ku yaallaa inay xukun iyaga u ahaaye innaguna maan ku dayanaa oo maan qaadanaa oo maan sharci ka dhiganaa mise meena sharcigeennu baan dib ugu noqonaa ijtihaad noqotaya iyo wax kale eegnaya ee inagu waajib maaha waa kaaka khilaafku ka taaganya masalada lagu muransan yahayna waa taa xanafiyadu waxay idhahdeen bu ihi iyo maalikiyadu inahu sharcun lanaa sharci buu inoo yahay waqad ruwiya hada can axmed washaaficiya axmed iyo shaaficiyadana waa laga wariyey qowlka wastadalluu bimaa yaأtii waxay soo deliishadeen waxaan soo socda qowluhu tacaala ulaa'ika aladiina hada allaahu fabihudaahu muqtadi kuwaasi markii ambiyadii laga soo sheekeeyey ayaa lahi kuwaasi waa kuwa ilaahay hanuuniye hanuunkooda un ku dayo idan hanuunkooda ku dayadaasi waxay waa lahaadiyu yashmalu alusuula wاlfuruuca labadaba hadyigu muxuu koobsanayaa usuusha iyo iyo furuucdaba sida usuusha aynu iskaga midnahay ee caqiidada aynu ugaga dayanayno ambiyadii naga horreysay iyo in ilaahay keligii la caabudo idan usuusha iskaga midun bay ahayn sharaacdii hore oo nebi kasta waxaa la odhan jiruun keligii ilaahay caabud ee waxaani markaa ilaahay khayrkii caabudayaan u diid waxaa lagu kala duwanaa shareecada iyo sharaa'ic markaa sida hadyiga looga dayanayo usuusha unba furuucdana hadyigu u noqonaysa idan waa daliilkay soo deliishadeen iyo wa qowlihii tacaalى sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxa waxaa sharciga waxaa laydiin jideeyey diinta xaggeeda wixii loo dardaarmay nebiy llaahi nuuxba wاddiinu yashmalu اlusuula wاlfuruuc diintuna labadoo way shamlinaysaa usuul iyo furuuc labadaba sharaca lakum min addiini ma iyo ladii wasaa bihi nuuxa waa laba deliil oo laba aayadood bay keen waxaa kaloo soo deliishadeen daliilka saddexaad muraajacaةu الnabiyi salى الlahu alay slm atowraata fii qisati rajmi saaniyeyn qisadii macruufka ah muraajacaةu الnabiyi salى الlahu alيه waslm rasuulku inuu dib ugu noqday atowraata towraad uu yihi towraad keeni buu yihi fii qisati rajmi saaniyeyni labadii sinaystay rajmintii la rajminayey qisadii ku timid oo min alyahuudi yahuud ahaa maxaad ka helaysaan buu ihi towraad maa tajiduuna fi towraati waa kuwii beenta sheegay yihi waan yar fadeexadaynaa ah, fadeexad baan ku samaynaa wejiga waan madoobeynaa waxbaan u marinaa dameer baan saaraa wejiyadooda waan kala leexinaa kabacdina suuqaan kusoo wareejinaa bih saasaan samayn jirnay sababtay saa taasina waa xukun iyagu inay la yimaadeen oo waa khiyaanay kolka horeba ku dhisanta oo markay arkeen zinadii in la rajminaayo qofka markaa saani muxsinka oo hala rajmiyey ku taali towraad way ku taali ayaa waxaa zinaystay kuwa ashraaftoodii ka mid oo aanay ku oogi karaynin dabadeed markay mid daciifa ah, ah, uu zinaystana xadkay ku oogi jireen markuu nin ashraaftooda ka midii waxaa ku dhacana way ka tegi jireen waana sidii wixii halaagay buuhi rasuulku reer bani israa'iil sariqadana waa sidoo kaleoo markuu xado nin daciifii dhexdooda xukunkay ku oogi jireen mid shariifii markuu xadana wuu iska sii dayn jireen dabadeed waxay idhahdeen war sidani socon maysee xukun dhexdhexaada oynu ku heshiino oo shariifkiiyo wadiiciiba aan markaa waxa weyaan u dhexdhexaada aan ku heshiina ba maaan markaa samayna de aan magaalada kusoo wareejina ba fadeexadayn waa intaas idan waa xukun agtooda kala yimaadeen idan taxriifka iyo diinta oo la leexiye iyaga yuhuud agtooda waxba kama aha marka xukunka ilaahay oo la leexiyo iyo qofka basharka oo la raaligeliyo ka basharka oo la raaligeliyo agtooda kala weli yuhuudda waa saas waa cunsur gebigooduba markaa maadaamay nacdali ku dhacday ee waxa weeyaan aan xaqa marnaba u hogaansamayn wey marnaba uma hogaansamayn marka waxay idhahdeen rasuulku markaa mulaajaca hadda waxay u deliishanayaan deliil ahaan mulaajacatu nebiy rasuulku waa ku yidhi towraad keena markaasa towraad la arkay waaba iyadoo aayatu rijm ay ku taalo laakiin ninkii akhriyaya waa kii markii hore gacanta saaray ee isku dayey inuu qariyo dabadeed wuxuu akhriyay baa yihi maa qablaha wamaa bacdaha waa kii abdlaahi cabdilaahi bnu la odhanay waa saxaabigii cabdillahi bnu salaam ku gacantaada kor u qaad markuu gacantii kor u qaaday fa fiiha aayatu rajm aayat rajmigii ku taal baa la arkay sawtan baa la yihi aayatu rajm gacantaada kor u qaadde buu yihi saxaabigu rasuulku markaas u gacanta kor u qaad waa la arkay aayadda markaasa wuxuu yihi sadaqa maxamed fiiha aayatu rajm yahuudda iyagu waa saas wey waayo ceebina waxba kama qaadda yahuudda ceeb waxaa la ydhahda waxba kama qaado iminka haduu soomaad fadiixadoodana waad waad khashifantaad odhan lahayd sooma ama meesha waad ka tegi lahayd ama waad foorarsan lahayd ama wejigaaga madoobaan lahayd may sadaqa run baad sheegtay ayatrajmi baa ku taal buliy haba arrintan uu qarinaya agtiisa haba kama cunsurka haddaad ururiso waxay nusuusta sharciga ka tirilid waa tacajub baad u dhiman waad yaabaysaa waxa weeyaan abmarkii uu islaamay saxaabigii waxa weeyaan cabdillaahi ibnu salaam waa kii lahaa waa qoom buhtiya waa buhtaan mi bal weydiibu horta yidhi intayna way igu been abuuranayaane intaanad horta aanad islaamnimadeeda u sheegin bal aniga iyo waraysugu waxaan xaaladayda markuu rasuulku weydiiyey waa kuu yidhi markaa waa khayrunaa wabnu khayruna b waa ka noogu khayr badan kii noogu khayr badnaana wuu dhalay wa sayidunaa wabnu sayidunaa dee wuu islaamay hadduu islaamo ka warrama weligii islaami maayo b macaadallah waa kii markaa kusoo bixi ay shahaatay isla markii halkii bay ku caayeen haddana waa sharunaa wabnu sharunaa bidhi way wa waa daqiiqo gudihe kolka war bal cunsurkaa maxaad maraysa cunsurulyahuud waa waa halkii mawqifkii keligii wey adu waxaa laga yaaba inaad ka tegi lahayd ood marka hore oran lahayd mar hadday arrintu sidaa tahay ood muddo dambe haddana aada wax markaa keeni lahayd laakiin isla halkaa mawqif keliyaata labada arrimood maad kulmin lahayd may maad kulmiseen yahuudi laakiin way ka dhacday arrin ka suurtooda xagga jashaca iyo maalka ay ku daran yihiin waa kii xadiiskii kale saxiixa sheegay haweenaydii eh, waxa weeyaan eh, eh, haween nin yahuudiya ayaa loo yeedhay oo dilay haweeney biawdaaxin awdaaxdu waa fida yaray xidhnayd wey fida ay qoorta ku xidhnayd fidaduna qiimo badan may lahayn marka dahabka loo eego dahabka ka qiimo badna waa kii qaabku ku dilay markaa dhagaxna hoostuu dhigay dhagaxna korka ayuu kaga qaraacay markaa madaxeediibaa wuxuu ku bururiyey laba dhagax dhexdood bayna xajarayn iyo e, wax kale oo ay u dhintayna aanay jirin keliyaata inuu qaato uun waxaa qoorta ay ku xidhan tahay idan shaksi saa samayn karaa ma jiro damiirkaagu ma samayn kara adiga saa inaad qof dhagaxna hoos u dhigto ood dhagax u barkiso mid kalena madaxaad kaga bashaaqiso ilaa uu dhimanayo oo markuu dhintana aad kala baxdo wixii qoorta ku xidhna damiir keenaya maba jira yahuud laakiin damiirka yahuudda uu keenay isagu waa ka ad arkayso lama koobi karo idan waa ummadda maanta markaase dadka qaarkoodna sulxi baa lala galaya iyo heshiis baa lala galaya markuwaas heshiis lala galo ah. waa maski maski baa ku jira waxaa ku jira eeg xagga dusha waa bini aadmi wey ah, waa binu aadmi oo dee sidaada kula mid ah oo wuxuu kaaga duwan yahay inuu jirin laakiin gudaha waa maski baa ku dhacay maskigu wuu anwaac badan yahay ah, maski waxaa jira eh, xisiya oo qofka macnihiisa la bedelayo iyo maski macnawiyaa jira maski macnawiyaa ku jira marka waa khanaasiir iyo doofaaro ayay ka yihiin caqliga korkana waa bini aadmi dadkuna bashar bay uhaystaan maaha bashar yuhud yuhuud waa insaa loola dhaqmo qaabkaa qofku ula socdo dad badan laakiin waxay ka haystaan macno kale ka haystaan kelmadda uu yidhaahdana ugumaba hagaagaysid baba aba yaraatabe iclaanka waxaanay ka sheegaan waa wax kale ayaa meesha ku qarsan idan maba suurtooda heshiis in lala galaan mumkinba maaha lakiin intii aad iska difaaci karto inaad iska difaacdon maahane mas-uul waayo waxa weya lagumaba kala laakiin gaalada kale waa lagu kalsoonaan kara xagga marka laga eego cahdiga iyo mawaaiiqda oo daahirkooda la qaadanaya iyaga sin lama qaadanayo marka iyaga halkan waxay inoo geeyey qisadaasi inuu rasuulku munaajaco uu ku sameeyey litowraat fii qisati rajmi saaniye min alyahuud idan munaajacaday u deliishanayaan wadahaba axmed washaaficiyatu fi riwaayati اlukhraa waa madhabkii kale axmed imaamu axmed iyo shaaficiyada riwaayo kale waxay yidhahdeen canhumaa oo laga weriyey waa macnaha labada labadaba way labada madhabba way la socdaan ilaa annahu laysa bisharcin lanaa sharci nooma aha idan waxaad arkaysaa in eh, waxa weeyaan eh, imaam axmed eh, laba qowl meesha uu ku leeyahy iyo shaaficiyaduba oo masaladu markaa ay tahay waxa weeyaan masale aad iyo aad u daqiiq ah marka laga hadlayo xagga deliilka uuna waadix ahayn halkaana way la socdaan riwaayo bay kuleyihin halkaana riwaayad bay kuleeyihin harci noomaaha bay dhaheen waxayna soo deliishadeen qowluhu tacaala likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja mid kastaba waxaan yeelnay shareeca minhaajka fainahu yadullu waxay kutusaysaa aayaddu calaa ikhtisaasi kulli nebiyin nebi kasta inuu gooni la bishareecatin laa yushaarikuhu fiiha hayruhu shareeca cid kale aanay la wadaagayn marka daliilku waa kaas iyo wixii laga wariyey rasuulka ana nebiya sala allah alay sl rasuulku waa xadiis markaa imaamu axmed iyo bayhaqi iyo markaa ay wariyaan xadiiskaasi waxa uu ahaa ra'a nebiyu ra'aa ana nebiya sala allahu alay slm ra'aa yowman maalin baa wuxuu ku arkay biyaddi cumar cumar ibnu khadaab ayaa wuxuu ku arkay gacantiisa qidcatan min atawraat waa warqaday ku qoran tahay markaa qidco tawraad ah oo axkaam towraad ku soo degtay ay ku qorantay qidcata min atowraad faqadiba waa uu cadhooday oo wa wuxuu yidhi maa haadaa waxaanaad cumaroo gacanta ku haysataa maxay tahay alam aati miyaanan la imanin bihaa macnaha sharcigeenna baydaa'a naqiyatan iyadoo saafiya oo naqiya oo waxyiya oo daraya oo iminka rasuulka lagu soo dejiyey miyaanan miyaanan idinla imanin maxaad uga baahan tahay weeyaan towraad qidcadan towraadda eed haysato waanu ka cadhooday rasuulku wuxu uhi low kaana muusa xayan maa wasicahu ila atibaaci hadduu nebiyullaahi muuse oo towraad lagu soo dejiyey maanta uu nool yahay inuu anigay raacaun maahine maa wasicahu wax kale uma bannaanaadeen ilaa u anigay raaca maahin anuu raaci lahaa ide wuu waa ma'muure u amran yahay inuu raaco markaa kaasina waa deliil kale soo deliishadeen inkastoo kastoo dee qaar kuwa kale ka jawaabi doonaan adiladan oy odhanayaan likulli minkum shircatu wa minhaajan dee waa inta badan mucdamka hareec gaari ayuu nebi kastaaba lahaa laakiin shayada qaarkood in lagaga daydo oo sharcu man qablana laga qaato ma diidana aayaddu bay odhan doonaan qidcadana way ka jawaabi doonaan rasuulku uu ku arkay towraad mar waxaa la odhan karaaba dee waa wixii sharcigeenna aan ku sugnay ee towraadun ku sugna innagu taan ka marmaynaa dee nisaacu ku jiraana waa tee dee waa tii sharcigeennana uu caddeeyey inay inay towraad ku jirta ee in lana nasikhi midda kale waxay ahayd sadun lidariica oo baabku ka xidhaya si aan loogu luguyn maadaama ay shayo la nasakhay ku jira oo baabkaa laga xidhaya adiladaasi kaga jawaabi doonaan laakiin kulle adilada qolyaha kale soo deliishadeen waraajixu alawal wuxuu ihi musanifku raajixu waa qowlka hore inkastoo markaa waxa weyaan eh, kulle labada qowl sida loo kala arjaxaa aw culays uu ku jiro waxbaan ka boodna ana nabiya sal waa daliil kale daliilkii saddexaad waa adilo kale soo deliishadeen ana الnabiya salى اllahu عalيه wasalam lamaa bacaa mucaada ilى اlyaman markii rasuulku uu mucaad u diray yamanta qaale wuxuu uhi bima taxkumu maxaad ku xukumi fadakara alkitaaba kitaabkii buu sheegay wasunna sunnadii buu sheegay walijtihaad waa kii intaba macaad sheegay sunnadaan ku xukumi haddaad ka weydana haddaad ka weydo qur'aanka qur'aankaan ku xukumi haddaad qur'aan ka weydana fabisunnati rasuuli الlah haddaad sunada rasuulka ka weydana waan ijtihaadi bu ra'yigaygaan ku ijtihaad waa kii rasuulku yihi ilaahay xaqa waafajiyey ayaa markaa mahadla laakiin ma sheegin bay ujeeda halkay udaliishanaya halkeed sharcu man qablana waa intaa walam yadkur sharca man qablana ma sheegin wاraajixu alأwal qowrka hore ayaa raajixa wa lima rawaahu اlbukhaariyu fii صaxiixihi can mujaahid waa xadiid صaxiixa oo bukhaari uu wariye markaa can mujaahid mujaahid uu ka wariyo saxiixiisa uu bukhaari ka wariye can mujaahid mujaahid ibnu jabri abulxajaaj almaqsuumi waa waxa weeyaan taabici dabaqadii saddexaad ah annahu su'ila can isajdati fii saad mujaahid baa waxaa la weydiiyey sujuudda saad la sujuudayo suuratu saad sajdada ku jirta maa la sujuudaya idin nebi ambiyada ka mida ayaa sujuuday oo shukran lilaahi u sujuuday markaa ma isagu ma iyagunbay khaas ku ahayd oo nebiganbay khaas ku ahayd mise waa la imanaya mise waa la sujuudaya waxa uu yidhi su ibnu cabaas ibnu cabaas baa la weydiiyo faqaale wuxu uhi ulaaika aladiina hada allaahu fabihudaahu muqtadi waana aayaddii hore soo deliishaday idan kuwaasi waa kuwa ilaahay uu hanuuniye hanuunkooda uun ku dayo idan waa in markaa waa waa la sujuudaya markaa suuratu sam waa sajda ayaa ku jirta wa kaana ibnu cabaas yasjudu fiiha hadda tiyo nebigaas gaar ku ahayd oo ahayd sujuud nebigaas uu sujuuday oo shukran lilaahi qiso isaga uun gaar ku ay ahayd haddana waa ka yidhi marka cabdillahi bn cabaas aayaddan cumuumkaa usoo deliishay marka qowlkaasaa raajixa bu in lagu camal falo iyo wa qowluhu tacaala likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaajan wa qowluhu tacala mayuu ka jawaabaya adiladii buu ka jawaabaya likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaajan laa yadullu calaa cadami mushaaraka kuma tusayso mushaaraka la'aan inaynaan wadaagaynin lianna almushaarakata fii bacdi shareeca shareecada barhkeed wadaagnaa oo wixii iyagu ay iyagu soo dejiyey innaguna aan ku dhaqanno laa tamnacu mancin mayso nisbatahaa in loo nisbeeyo ila almabcuudi biha kii loo soo kii lala soo diray in loo nisbeeyo diidi mayso biictibaari anna akarahaa maqsuusun bihi waayo waxaan ictibaaraynaa oon eegaynaa intooda badani waa makhsuusun bihi iyagay khaas ku ahay marka waxaan leenahay waa diintii tawraadeed oo sharcigii tawraadi weeyaan marka waa shay keliya ma waa shay ama waa laba shay marka in loo nisbeeyo kii loo soo saaray diidi mayso mushaarakada yari waayo boqolkiiba tisca wa tisciin iyagay khaas ku ahayd oo sharcigoodii iyo waa sharci khaas ku ah laakiin waa mid iyo labo waxayn markaa kaga dhaqmayna markaa taasi ma diidana buu yidhi in loo nisbeeyo almabcuudu biha oo sharcigoodii ay noqoto biictibaari ana akaraha maqsuusun bihi marka waa ajladii buu ka wada jawaabaya cadhada rasuulku waa cadhoodayna waqadabuhu sala اllahu alay slm fi xadiidi cumar waa lidari اfitnati markuu qidcadii ku arko cumar ibn khadaab waa kii ka cadhooday waa lidari اlfitna fitnaduu diidanaa laa siyamaa siiba wa ana tawraat qad guyirat wa xurifat waayo inteeda badan towraad waa la bedelay waana la taxriifiyey idan sideed ku garanaysaan qidcadan aad haysataa inay intii la taxriifiyey ay tahay iyo inay intii sawaabka ahayd ay tahay waxaa kaloo la odhan karaa qidcadan uu haystay miyay ku sugan tahay sharcigeenna inuu sharcigoodii ahaa mise ma ahayn taa lafteedana markaa ma cadda markaa taasna looma soo daliishan karo qisatu macaadna laa daliila fiiha idna daliil uma aha kadalika sidoo kale liannana laa nactabiru ictibaari mayno min sharaa'ici asaabiqiina sharaaicdii kuwii naga horreeyey uma ictibaarayno oo ma qaadanayno ilaa maa habata biariiqin saxiixin wixii dariiq saxa ku yimaad maahine ma mulaqba mise waa maxal dayiqanku ayaa lagu qayday maxal ciyiiriyaa lagu qayday waa inuu sharcigooda ku sugnaado waa in naqligu saxiix noqdo waa inaan sharcigeennana wax nasakhaa aanu jirin marka waa taata laga qaadanaya kaan yuujada fi lqur'aan waa in qur'aanka laga helo inuu sharcigooda ahaa awi sunnati iyo sunnada wa hiya marjicu macaad waana marjici macaad oo macaad muxuu yidhi maxaan ku xukumayaa buu ihi kitaabka iyo iyo sunnada iyaguna inuu sharcigoodii ahaa halkay ku sugan tahay kitaabkiiyo sunnaday ku sugan tahay idanka anaka siyaxda kitaabkii sunnada qaadanayso uun baa loola jeedaa wallah subxana wa tacaala